wanaagsan dhegeystayaal waxad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo sabtiya taarikh waxaa ku aasaasantahay sagaalka bisha sebtembar sannadda qodobada dagaal ku maqli doontaan waxaa ka ah garoonka diyaaradaha magaalada cabudwaaqo oolii kooxaha hubaysan u xiran xiisad ka dhalatana waxaa laga dareemayaa magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaad kaloo dhegeysan doontaan waa maxay caqabadaha hortaagan markaa in la dardargeliyo dagaalka dhanka al-shabaab falanqeyb ku saabsan maroko dhulgariir ka dhacan dad fara badan ayaa ku dhintay iyadoo khasaaruhu uu sii kordhayo markaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan dalalka g oo isku raacay in xubin laga siiyo afrika oo ka qayb gashay shirarka dalalkan ay ku yeeranayaan caalamka qodobadaasi kuwa nugu soo kordha ayaad degeysan doontaane mar kale ku soo dhowaada ogaal adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumihi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaaya xijaab ku darayay daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa daleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaad duulxumi ku arag maxaan duca kuu aqriyay balaya xijaab ku daraye maqaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirkumaxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw çok heystaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal kataakataakata qashinka jidka walaalay ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku shubaysa maxaa kaa galay adima ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariis nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moosba allah ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaa iyo iimaan ma leedahay jadwal aan gudgan dhegeystayaal ku bilaabnay wararka naga soo gaaraya degmada caabudu waaq ee gobolka galgaduud waxa ay ku waramayaan in markaa saacdii lasoo dhaafay habeennimadii xalay ahayd kooxo maleeshiyaada hubeysan ay markaa sheegeen inay la wareegeen garoonka diyaaradaha gebi ahaanna uu xiran yahay oo diyaaraduhu aan ka soo degi karin waxay sheegeen in laga musuq maasuqay laga sameeyey waxa ay ugu yeereen qaad ay markaa ku lahaayeen diyaaradaha kasoo dega magaalada caabud ee waqooyiga gobolka galgaduud waxay sheegeen in marnaba muddo sideed maalmood aysan wax diyaarada kasoo degi karin cabudwaaq sababahana ay ku sheegeen in markaa ay eedeeyeen wasiirka duulista galmudug ay ku eedeeyeen inuu markaa ka masuqmaasuqay kana joojiyey qaad ay sheegeen inay ku lahaayeen diyaarada kamida ah kuwa kasoo dega cabudwaaq oo laga joojiyey khilaaf baahsan ayaa ka jira degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud iyadoo oo khilaafkuna uu salka ku haya arrimo badan oo siyaasadeed oo xitaa sababayba in markaa uu khilaaf soo kala dhex galo madaxweynaha iyo ku-xigeenka galmudug arintan waxa ay ka dhalatay markaa in uu saameeyey khilaaf dhismaha golaha deegaanka iyo arrimaha kale ee maamulkaba waxaa lasoo warinayaa in markaa laba maamulba ay ka kala dhisan yihiin degmada cabudaaq ee gobolka galgaduud oo midna uu taageero ka haysto madaxweynaha kankarana ku-xigeenka xili uu dhowaan soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa ciid oo isna markaa dhowaan miidiyaha markaa ka sheegayay in uu eedan culus u jeediyey madaxweynihiisa axmed cabdikaari qoorqoor xilli xilka qaadis iyo joojin uu ku sameeyey wasiirkii arrimaha galmudugna waa wasiirkii arrimaha gudaha ee galmudug aanay dhaqan gelin oo khilaafku uu sababay in axmed qoorqoor uu diido arintaana waxay u muuqataa in weli markaa xaaladu ay tahay mid kasii dareysa dhanka khilaafka siyaasiga marka laga eego taana waxaaba ugu sii darnaatay markii kooxa hubaysanoo maleeshiyada ay kasoo muuqdeen warbaahinta iyaga oo muuqaal isaga soo duubeen garoonka diyaaradaha ee cabudaaq ay ku sheegeen in waxay ka bilowda xilligii ay markaa ku sugnaayeen xalay tahay aynay waxba diyaaradaha ama shaqa ka socon karin garoonka diyaaradaha ee cabudaq lama oga sida xal loogu heli doono caqabadahan oo noqday kuwa soo noqnoqday marka la eego maleeshiyaadka hubaysan ee inta badan iyagu xirta garoonka diyaaradaha oo dhowr mar sidaanoo kale ay usoo noqnoqotay welina waxwara lagama helin galmudug oo kama aysan hadlin markaa khilaafka iyo dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka jira degmada cabudaq ee gobolka galgaduud dhinaca kalena haddaba dagaalka qaranka al-shabaab dardargelintiisa maxaa hortaagan sideese markaa loo soo celin karaa doorkii maxuusle ay ku lahaayeen dagaalka iyo arrimo kale waxaan weydiiyo isla falanqeynay cabdiraxmaan cabdiqaadir oo ah falanqeeyay arrimaha amniga iyo siyaasadda barad aada umahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha kulmiya waa idin salaama intaa kadib eh, runtii sidaa la wada soconno eh, waa howlgalkii eh, madaxweynaha uu ku dhawaaqay wejigiisii labaad ayaa bilowday welina maxay ahayto dhaqaaq fiican ma yeelanin sida muuqanayso horumaro fiican lagama samaynin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu muddo ku dhow bil ama dhowr iyo labaatan cishoba aan dhihi karna uu u dhexeeya gobolada dhexe soomaaliya mar walbuu samareeb joogay maxaase u yimid gobolka hiiraan hadeerna mar kale dhow samareeb uu ku laabtay runtii madaxweynaha natiijadii uu sugayay kamaysan soo bixin oo sida aan wada ogsoonnahay maxay ahato ciidamada dowladda deegaano ay gaareen ayay dib ugu soo laabteen kuwa hore u joogeen xataa waa lasoo faaruujiyey ciidanka dowladda waxa waaye dagaal culus oo khasaare ba-an uu kasoo gaarayna oo saraakiil lagu waayey waa dhacay markii laisku soo duubo maxay ahato madaxweynaha mar walbaba wuxuu muujinayaa ama ka muuqato inuu dadaal sawgan uu ku bixinayo maxayahayto sidii laysaga dhicin lahaa ama shacabka soomaaliyeed ay ugu midoobi lahaayeen inay dagaal la galaan kooxdan al-shabaab oo culays badan ku haya shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed Eh, waa gartay marka la eego dadaalka madaxweynaha uu ku bixinaya dagaalka dhanka al-shabaab shaqooyinkii kale iyadoo ay halkooda ka socdaan hadana waxa ugu weyn madaxweynuhu xooga saarayo mar waliba uu ka hadlo ku celceliyo waa dagaalka dhanka al-shabaab marka siday madaxweynaha oo go-an tahay miyaynan ahayn dhammaan in la arko eh, siyaasiyiinta soomaaliyeed oo iyana sidaas oo kale u garab taagan madaxweynaha halkii ay markaa hagal daacin dagaalka dowlada hogaamiso siyaasiyiinta ma hogaamiyaan eh, siyaasiyiinta waa banaanjoog xil ma dowladda inta xilka haysa ayaa dagaalka hogaamiso siyaasiyiinta banaanka dagaalka eh, maxay dowladda ka joogana oo bimacnaa eh, maamulkii markaa gacanta kula jirin eh, siyaasiyiinta ah waxaa un keliya u furan waa taageero inay taageeraan dadaalka ay dowladda ama dadka ladahay ay wadaan inay bogaadiyaan wuxu waa maxay ahayto ma ahan wax siyaasad la xiriira waa dagaal mustaqbaleed oo la doonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida aan lawada socono muddo xiliedkiisa waa soo gabagaboobaya waxa mar damba ka haray waa laba sano iyo dhowr bilood wax la dhihi kara waaye sidaas isla mid ah waxaa berri imaan doona siyaasiga maanta banaanka joogo ayaa berri xerada soo geli doona marka madaxweyne xasan maxamuud hadda wuxuu shaqo u hayaa siyaasiga maanta siyaasada banaanka ka joogo ee berri soo noqon doona madaxweynaha oo berri wasiirka soo noqon doona ayaa maxay ahayd fursad wuxuu siinayaa in dalkii oo maxay ahayd nabadgelyo ah nimanka laga xoreeyey shabaabka ah oo dal nabadgelyo noqday inay beribka ay yimaadaan marka ma ii muuqata aniga siyaasi soomaaliyeed ee xildoon ah dalkan inuu maamulo doonayo in uu ku dadaalayo ama uu rabo inuu fashiliyo siyaasada ama dadaalka ay dowladda ugu jirto la dagaalanka al-shabaab al-shabaab waa caqabad dadka soomaaliyeed caqabad ku yihiin siyaasi caqabad ku yihiin shacabay caqabad ku yihiin hubbi caqabad ugu yihin marka siyaasigii soomaaliyeed culeyskaas isagoo jiro uu og yahay in maanta uu ama uu maxay ahaato ku dadaalo ama uu ku fikiro sida uu fashilin lahaa waa wax runtii ceeb ku ah siyaasiga soomaaliga ah laakiin dowladda soomaaliya ayadaa dagaalka hogaaminaysa iyadaa maxay ahaato dalka mas ah maanta madaxweynaha aniga waxaa aaminsanahay siyaasi dagaalka ma hagaldaacinaye ee madaxweynaha iyo kooxdiisa talada haysa ayay wax ka khaldan yihiin waxa ka khaldan madaxweynaha intuu dib ugu noqdo maxay ahayd ha soo baaro hana ogaado kadibna isbedel ka sameeya halka ay wax ka khaldan yihiin asiguna mid aan u fiirinayn dagaalka qofku wadi karo hawshaasi inuu u dhiibo madaxweynaha dowladoo dhan dagaalka ma ku wada jirto laakiin maxay ahayd gaashaangudi iyo taliska xooga ayaa dagaalka eh, maxay ahayd wada oo madaxweynuhuna ku taageeraya marka madaxweynaha halkaas inuu fiiriyo hadii wax qaldan ay ka jiraan halkaas wixii qaldan oo ka jira oo saxaa ah laga rabaa mooye qofka siyaasiga ah ee banaanka ka joogo dhibna ma u geysan karo eh, maxay ahayd dheefna wax keliya uu geysan karo siyaasiga banaanka ka joogo waa inuu taageeraa dowladda ku taageeraa dagaalkan dagaalkana waa wax caqabad ku ah ama kooxdan waa wax caqabad ku ah qof walba soomaali ah siyaasi ha noqdo ama qof iska caadi ha noqoto marka waa wax dadka soomaaliyeed dan uu wada jirto in dooni loo siyaasadeeyana wallahi runtii wax haboon ma aha marka siyaasigii si shaksi ah ugu fikirana run ahaantii waxaa isdhihi karaa bisal siyaasadeed uusan lahayn waa gartay cabdiraxmaan laakiin waxaa jira shaksiyaad xukunkii hore qoladii hayse ah, oo iyagu markaa lagu arkayay baraha bulshada ku taageerayaa ama wax tayfaafinaya xooga oo aad moodo bal inay markaa dhanka iyo u adeegayaan kooxaha kale ee dowladda kasoo horjeeda marka arrintaasoo lama dhihi karo de waa isku aragti dhammaan siyaasiyiintii xukunka qabatay ee qaarkood faafinaya xogaha beenta siyaasiga banaanka joogo orankuugu sheegay wax badan ma goy karo oo hadda wax uu goy karay elama jirto laakiin dadka mas-uuliyiinta ah ee horey xilka u soo qabtay ee dalkan hore u soo maamulayay wax hadda sir ah oo dowladda dhexdeeda ah, ama military dhaliilaa jiri karto qofka markii wax uu dhaliilanay runtii qaabka ay wax u jiraan unbuu dhaliila mooye cilama ahna aniga cadaawad gooni ah ama dowladda inuu cadaawad ku yahay midda ma ahane sida maanta shalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa banaanka markii ay joogaan ay joogeen ay dowladda u dhaliilayeen ayaa maanta loo dhaliili karaa dowladda Ehm, dagaalka al-shabaab lagula jiro oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa ama kooxdiisa talada hayse ay wadaan ehm, runtii dadaal wey uu madaxweynaha uu sameynaa laakiin waxbaa qaldan waxa qaldanna in la bidhaamiyo meesha ay ka khaldan yihiin la tuso aniga absurde uma arko ehm, caqabad ama hagaldaacin lagu samaynayo dagaalka maxay ahayd al-shabaab lagula jiro absurde aniga muu arko mid taas xigtane in dadka markaa sida dawladda waxaa loo baahan yahay sia runtii kubadda marka la ciyaarayo cabdicasiisow kubadda qofka ciyaaraya ma qaabayn kara laakiin kubadda banaanka qofka ka joogo oo masraxa ka daawanayo ayaa fahamsan waa wax mar walbaba loo sameeyo shaxda kala bedel looga sameeyo ciyaartooyda gudaha garoonka ku jirto si khaladaadka ninka banaanka joogay oo u saxa marka dadka maanta siyaasadda banaanka ka jooga waxay arkayaan qaladaadka gudaha ku jiro oo dadka garoonka ku jiro maxay ahayd qaladaadka ay samaynayaan ay arkayaan marka khaladaadkaasay sheegayaan oo dowladda waxaa loo baahaya marka khaladaadkaas la sheegaya inay wax ka qaadato mooye ma ahan dadka siyaasiyiinta ah ee banaanka jooga ee khaladaadka arkaayo in loogu yeero ereyga af khawaarij ama af shabaab ama wixii lamid ah ma ahane waa in wixii wanaagsanna ay ka qaadato wixii xubna markaa oo u muuqanayo in culays eh, ama dowladnimada ay culays ku tahayna ay ka gudubto o siyaasiyiinta eh, carada udala fogaatay ay ka keentay intaas keliya marka dowladda waxaa laga rabaa aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuunahu axsana inay noqoto dadka warka maqla haddana meesha wanaagsan warka ka raaca mooye in dadkii siyaasiyiinta ahaa ee banaanka joogay eh, dalka hore usoo maamulay ama hadda kadib inay maamulaan han kale wixii ay sheegaan oo qaliil ah inay dowladdu ay ku soo koobto waa af khawaarij inteeda kale talooyinka ay soo jeedinayaan ama maxay ahayd qaliilaha ay jeedinayaan fursadaha ku dhex jiro ama talooyinka in laga qaata loo baahan yahayne inta iska tuurta keliya ku tiimbaraysa inay af khawaarij ama af shabaab leeyihiin runtii dowladda soomaaliyana cayb bay ku tahay maxay ahayd oo howlaheeda ay wadana maxay ahayd oo fashil badan maxay ahayd ay u keenaysaa marka dowladda wax laga rabo wax la wada leeyahay waa dalka in al-shabaab ku baxana waa wax dalka wada aada wada jirto dadka soomaaliyeed kuwa hadda joog kuwa hadda kadib dalan doonaba faaciida ugu jirta in dalka al-shabaab laga qabto laga saaro marka muhiimada guud waxawaa marka in loo wada midoobo dagaalka hal aragti laga lahaado wixii siyaasad iyo wixii laysku haayana meel layska dhigo dowladduna ay ka tanaasusho qolyaha mucaaradkana ay ka tanaasulaan layskula soo wada jeesto sidii dagaalkaas hore loogu socodsiin lahaa madaxweyne xasan sheekh shan tobankii bishii may sanadii hore ayuu xafiiska yimid marka muddo sanad iyo saddex bilood haatan joogaa marka la qiimeeyo xaaladda dalka uu ku sugnaa iyo haatan marka la eego dagaalka dhanka al-shabaab isbedelka ku yimid muddada intaa leeg dhulka la qabsaday marka soo ma muuqato in madaxweynuhu ka go-an tahay in lasoo afjaro al-shabaab runtii madaxweynaha sida uu noo sheegay iyo dhaqdhaqaaqyada yar oo la sameeyey waa runtii eh, madaxweynaha waa ka go qof walba oo soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh oo hadda jooga ha noqdo iyo nin madaxweynihii ku horreeyey ha noqdo qof walba oo dowladda soomaaliya ka tirsan waa ka go'an tahay in uu al-shabaab la dagaalamo dalka la xureeyo amniga waa waxyaabaha ay kusoo galaanay ka mid tahay marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii asaga eh, fursadda u saaciday inuu dagaalkii uu nimankaa la galo eh, maxaa yeete dhul fiicanna la qabtay dhul kalena uu sii dhiman yahay waa madaxweynaha runtii waa ka go tahay waana ku ammaanan yahay mardan laskuma diidano ee waxbaa qaldan meesha ay wax ka qaldan yihiin in miidiyaha laga sheegana ma haboonee madaxweynaha wax qaldan waa inuu hoos u fiiriyaa siyaasiyiintaas mucaaradka oo bannaanka doogo inuusan fiirinin hoostiisa wax ka dhacaya waa inuu madaxweynaha il u lahaadaa waxa ka qaldanna uu ka qabtaa muhiimadda anigu taasaa u arkaa maxaa la gudboon marka dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo xubnaha siyaasiyiinta maadaama qorshaha madaxweynuhu uu yahay soomaaliya nabada ka caagan markaa dadka nabadiidka ah marka maxaa la gudboon dhammaan dhinacyada ehm, soomaaliya nabada annaga dhana wada baahan shacabka soomaaliyeed u baahan dowladnimaday wax ay muhiim u tahay ehm, maalin walba in maxay ahayd dalkeena meel riski ah ama area la yidhaahdo ehm, oo ah, amni darro jirta in lagu calaamadeeyo oo dunido dhan ku calaamadayso oo annaga caalamka aan ah ka shaqayn wayno baasaboorradana ay shaqayn waayaan wax weyn oo faa'iide ah oo ku jira malahan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed midna iguma jiraan laakiin waxaan la haboon annaga dhammaanteen inaan wada taageerno dadaalka ee dowladda ay wado ay dalka ku hagayso oo maxaa lagu ciribtiraayo kooxahaasi khalqalka iyo amnidarrada dalkii ku wada waa kow midda labaadna maxay maadaama dadkeena shacabka iyo siyaasiyiinteena banaanka jooga ee arkaya qabadaadka dhexdeeda ka jira waa inaa madaxweynaha fare wixii sensitive ah oo dareen xambaarsan oo in media lala wadaagay ahayn in si gooni ah fariin lagu gaarsiiyo siyaasiyiinta ay ku gaarsiiyaan wixii sensitive ahayn oo aan dareen xambaarsaneen oo normal ahna in meediyaha loo marsiiyo qofkii hel si gooni ah in dadka talada hay ah inuu farinta gaarsiin way dhacdeen in uu meediyaha u marsiiyo farintaas u gudbiyo waxna la haboon shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta la haboon waa midaas waa in loo midoobaa dagaalkaas cadowga lagula jiro muhiimadu waxa weye in cadawgaas oo meesha uu ka baxa wixii siyaasad ana wareer malahano dib baa laysaga imaanaya waa laga wada heshinayaa madaxweyne xasan Ehm, hore madaxweyne u soo noqday muddo eh, shan sano xilka uu ka maqnaa mar kale kusoo laabtay biri mid kalaa imaanaya maalinta kusii xigta mid kalaa imaanaya siyaasaddan waa qorsjiif sideeda banaanba qof mana dhacin weligeed ma dhacayso marka waa in siyaasiyiinta banaanka jooga ay fursad siiyaan siyaasiyiinta gudaha ku jira keliya waxa ay dhaliilayaan wax macquula ah ay noqoto siyaasiyiinta gudaha ku jirana ama mas-uuliyiinta taladahay oo gudaha ku jirana waxaa loogu baahan yahay in siyaasiyiinta banaanka jooga talooyinkooda sandhagaha ka furaysan ay qaataan wixii maxay ahayto maslaxadda dalka iyo maxay ahayto dowladnimada ay u arkaan inta habboon Eh, ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu tegey aadan yabaal iyo maxas waxaa qorshuu yahay in soo celiyo doorkii macawisley ku lahaayeen dagaalka maadaama markii horeba dagaalka shacbi uu ku bilowday oo de garabka shacabka mar walba aan laga maarmin misleedahay ugu dambeyntii eh, in macawisley dagaalka laga qaybgeliyo wax badan bay ka tari doontaa in deegaano badan laga saaro al-shabaab mar waa dad shacab ah waa dad ragid ah xoola dhaqadka ah waa ganacsato iyaga is-abaabulay dowladda soomaaliya waxaa loogu baahan yahay shalay iyadaa taageertay taageeradii shalay ay taageertay waa inay u muujisaa waa inay dowladda gacanteeda ay wada gaarsiisaa shacabka soomaaliyeed aysan deegaan gaar ah iyo qolo gaar ah aysan ku garabsiinin dagaalka muhiimada intaas wey shacabka soomaaliyeed oo dhan garaskamboni ilaa maxay ahato meesha la yidhahda casar inta udhexayso diyaari u yihiin dagaalka in nimanka ay la galaan marka dowladdu inay hal aag ku noqnoqoto aadan yabaal iyo moqokori iyo maxay ahato xaradheere iyo isaga dabana noqsato aysan meel kale u bixinin dagaalka sideeda taas iyaduna maxay ahato shacabka soomaaliyeed soomaaliyeed ee wardhabay ku hubanti la-aanta dowlada sooma shacabka soomaaliyeedna hubanti la-aan qabaan ay dowlada soomaaliya ka qabaan oo ah inaysan dagaalkan ku taageeraynin shacab gobolka shabeellada hoose joogo mid baay iyo joogo mid maxay ahayta jubbooyinka joogo ayaa wada diyaarsan haddana waxa ay qabaan hubanti la-aan ah in dowladii aysan taageeraynin oo dowlada dagaalkeedii hal zoon keliya ay ku wado muddo laba sana ay ku dhowdahay hadda howlgallada intay socdaan labada sanana ilaa hadda waxaa le maqlaynaa inta udhexaysa maxay to-aalin iyo moqokori iyo maxay ahayd hadduu ilahay kurooyahay maxaas iyo ceelbuur iyo xaraqeere iyo lagama dhammaanayo marka dowladda waa inay maxay ahayd istraatiijiyadday kala timaadaa shacabka soomaaliyeed meel walba uu joogana waa u diyaarsan yahay dagaalkana lama wadi kara shacab soomaaliyeed iyadoona loo haysanin inta markii laga abara shacabka dowrkaas in madaxweynaha la soo celiyo inuu ku dadaalo wuu ku mahadsan yahay ee madaxweyne keliya shacabka dagaal diyaar ku ah aadan jabaal iyo maqokori iyo ceelbuur ma joogaane kuwa kale ee kismaayo joogo oo wallaweyn joogo oo maxay ahayto joogo baydhabo joogo gaarsii maxay ahayto gacanta dowladnimada iyo taageerada gaarsii cabdiraxmaan cabdiqaadir falanqee amnigii siyaasadda ayuu ahaa oo marka aynu wax ka weydiinana arrimaha ku aadan dagaalka dhanka al-shabaab weli ogaalaad degeysanaysaan keenana oad nagala socotaan weli ogaala degeysanaysaan warbixinada kale ee barnamijka haddii aynu eegdhana dalka morocco dhulgariir xoogle ayaa ku dhuftay kaasi oo sababay dhimashada boqolaal ruux iyo dhaawaca boqolaal kale dhulgariirkan oo la sheegay inuu ahaa mid ka mida ah kii ugu xooganaa ee tobankii sane lasoo dhaafay ku dhufta wadanka morocco ee dhaca waqooyiga qaaladda afrika ayaa sababay dhimashada dad ka badan saddex boqol oo ruux sidaay warbixinada hordhacda sheegayaan waxaa lagu tilmaamay dhulgariirkan inuu ahaa mid kamid a ah kuwii ugu xooganaa ee dalkan ku dhufta sanadihii lasoo dhaafay dalkan dhaca waqooyiga qaaradda afrika waxaana uu sababay dhimasho fara badan burbur dhaqaale iyo sidoo kale marka la eego dhaawaca boqolaal ruux oo kale warbaahinta morocco ayaa qortay in siday ogyihiin taariikh ahaan dhulgariirkan inuu yahay midkii ugu dhimashada badnaa marka laga soo tagay kii ka dhacay ama ku dhuftay dalkaasi hay-adda lagu magacaabo united states geological survey u s g s magaceeda loosoo gaabiyo waxay tilmaantay in dhulgariirka cabirkiisu ahaa lix dhibic sideed uuna markaa ku dhuftay ama uu saameeyay masaafo gaaraysa sideed iyo toban dhibic shan kilomitir oo ah marka la eego masaafo aada u ballaaran oo ku fiday ama dhulgariirka uu gaaray waaxda arrimaha eh, erbixyanada ama dhulka ee loo yaqaano morocco geophysical center iyana waxay sheegtay in dhulgariirka cabirkiisu uu ka badnaa sida mareykanku ku sheegeen lix dhibic sideed ee uu gaarayay toddoba dhibic labo waxaana uu aada u saameeyay qeybo badan oo kamid a ah wadankaasi morocco warbixinada hordhacda sida ay tabinayaan waxaa dhulgariirka ku dhintay laba boqol iyo lixdan ruux ama laba boqol lix iyo sagaashan ruux iyadoo ay dhaawacmay in ka badan boqol iyo konton ruux welina waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dhulgariirkan maadaama ay kooxaha gurmadku isku dayayaan inay dadka markaa gurmad u sameeyaan weli waxaa la aaminsan yahay dhismayaal burburay iyo dabaqyo dumay inay ku hoos jiraan dad meyd ah ama laga yaabo qaarkood inay nool yihiin waxaa la aaminsan yahay inuu yahay dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee dalka morocco ku dhufta tan iyo laba kun iyo afar oo isna markaa oo kale dhulgariir uu wadankaasi ku dhuftay ay ku dhinteen ilaa lix boqol oo ruux weli waxaa socda dadaalo la doonayo markaa in wax looga qabto dadka ay waxgaareenna lagula tacaalayo goobaha caafimaadka welina laisku dayaya markaa in laga soo saaro dhismayaasha burbursan dhulgariirkan waxa uu aada u saameeyay oo laga dareemay gobolada alhaws awrazazet marakash azilaal shikoka iyo trodent oo dhammaantoodba ka mid ah gobolada wadankaasi morocco oo laga dareemay eh, dhulgariirkan ama gobolada qaarba uu aada u saameeyey waxaana sidoo kale laga dareemay eh, dhulgariirkan goobaha uu sida weyn u saameeyay halka loo yaqaano kamindeen oo dhaca buuraha atlas loo yaqaano oo iyadu markaa u jirta shan iyo dhanka halka loo yaqaano marakesh ilaa haatan sida lasoo wariyay waxaa ku burburay dhulgariirkan dhismayaal badan iyo hanti badan ayaa ku burburtay oo durbabaa la tabinayo sida ay hay-adda waxbarashada ee qaramada midoobey unesco ay sheegtay in dhismayaal iskuulle xarumo iskuulle iyo jaamacado ay ku burburaan dhulgariirkan oo saameyn ku yeelatay sidoo kalena lagaba yaabo weli in khasaaruhu intaa kasii badan karo maadaama ilaa haatan uun warbixinadu ay yihiin kuwa hordhaca oo khasaaraha la aaminsan yahay in uu markaa sii badan karo xilligan waxaay warbaahinta aljaziira qoraysaa in tirada dhimashadu ay korortay oo durbaba waxaa la qorayaa in ilaa lix boqol laba soddon ruux ay ku dhinteen markaa dhulgariirka ku dhuftay wadanka morocco waxaana isku bedelayaan marka la eego wararka la xiriira dhulgariirkan daqiiqad daqiiqad daqiiqada ka hor haatan waxaynu sheegnay in dad saddex boqoloo ruux ku dhow ay geeriyoodeen balse haatan waxa ay warbaahinta al-jaziira qoraysaa warbixinta ugu dambeysay in lix boqol ruux ay geeriyoodeen dhaawacuna uu gaaray saddex ruux waana tiro aada u badan marka la eego dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay uu waxyeeleeyey sidoo kale waxaa aada u xumada ee laleeyahay markaa isticmaalka isgaarsiinta oo qeybo badan oo gobolada qaar ay saameeyeen dhulgariirkan haatan laga dareemayaba inay ka maqan tahay adeegyadii korontada iyo internetka ah aan la heli karin waana tan keentay in aada u yaraato xilista xogta oo ay usoo daahayso inkasta oo weli la aaminsan yahay khasaaruhu inuu aada u sii kordhi karo wariye ku sugan meel u dhow goobaha dhulgariirku dhifta wuxuu soo warinayaa in waxay arkayeen ay ahaayeen wax ay lagu tilmaameen musiibo marka la eego dhulgariirkan burburka uu geystay sawiro hordhaco laga soo qaadana waxaa la arkayaba dabaqyo iyagu markaa dhulka galay oo burburka uu aada u saameeyey dhulgariirka xoogiisa marka la eego warbaahinta dowladda ayaa hadda warbixinta ugu dambeysay waxay qoraysaa in tirada dhimashadu ay marayso lix ruux dhaawacuna uu marayo saddex ruux waxaa daqiiqad weliba isbedeli karaa marka la eego tirada dadka ku dhimanaya dhulgariirkan iyo sidoo kale dadka ku dhaawacmaya maadaama kooxaha gurmadku ay dadaal ugu jiraan inay weli khasaaraha ogaadaan dadka qaar ee dhaawaca laga soo saara dhismayaasha burbursan halka kuwa geeriyoodana laftirkooda markaa meydadkooda la xaqiijiyo si loogu qanciyo eheladooda oo iyagu doonaya inay helaan xogta dadka ku nool gobolada ee uu saameeyay marka la eego dhulgariirka dhinaca kalena hogaamiyaha dalka kuuriyada waqooyi kim janan oo isagu markaa ka qeybgalayay munaasabad lagu xuseeyay shan iyo toban sana guuradii kasoo wareegatay marka la eego aas-aaska xukuumadda pyongyong wuxuu shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin inay taageero milatari siiyaan dalalka ay saaxiibada xulafada dhow yihiin sidoo kalena ay la sameystaan iskaashi dhinaca milatariga wuxuu ballan qaaday inuu hagaajin doono xiriirka duulaansideed iyo kan markaa arrimaha militariga uula leeyahay dowladaha shiinaha iyo ruushiya hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim janan oo isagu munaasabad ka dhacday pyongyong ka qeybgalayay waxa uu sheegay in xubno ka socday wufuud ka kala timid shiinaha iyo ruushka ay kasoo qeyb galeen sidoo kalena ay qorsheynayso xukuumadda pyongyong in la fududeeyo markaa isu socodka dalalkan lana hagaajiyo xiriirka dhanka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya waxaa lagu tilmaamaa dalkan kuuriyada waqooyi inuu yahay dal marka go-doonka ee dunida maadaama ay hayaan mareykanka oo cunaqabateyn badan ku haya sidoo kalena cadaadis badan ku haya xukuumadda iyo saraakiisheedaba waxaa la aaminsan yahay in eh, arintani wax badan ka bedeli doonto marka la eego iskaashiga iyo isbahaysiga siyaasadeed ay la yeeranayaan dalalka kale ee saaxiibada la ah ee dhanka militariga gaar ahaan shiinaha iyo ruushka dalkan waxa uu aaminsan yahay in iyagu ay markaa u arkaan inay iska celin karaan mareykanka iyo xulafadiisa oo ay mar walba ku eedeeyaan inuu saameyn ku leeyahay gacanka kuuriya maadaama kuuriyada koonfureed uu khilaaf kala dhexeeyo kuuriyada waqooyi uu taageero siiya mareykanku sidaas oo kalena xukuumadda pyongyong waxay sheegtay inay xulafo dhow la sameysan doonto iyo taageero militarina sidoo kale ay rajeynayso iskaashi militarina la yeelato xukuumadaha shiinaha iyo ruushka oo kamid a ah dalalka ugu waaweyn caalamka kana aragtida duwan mareykanka maadaama ay halkaa ka wada socdaan waxay u arkaan inay iskaashigoodu wax badan ka bedeli doono marka la eego iskaashi militari aynan la sameysano xukuumadaha shiinaha iyo ruushka wax badan ay ka tari doontaa deganaanshaheena iyo ilaalinta qabkeena iyo madax banaanideenna ayuu u sheegay kim jaanaan warbaahinta dowladda waxaa muddooyinka lasoo dhaafay sidoo kale uu waday tijaabada gantaalada nooca plastic misilska loo yaqaano iyo kuwa qaaradaha ka gudba intercontinental plastic misilska oo iyana ah nooca qaarad ka qaarad gaari kara oo tijaabadoodu ay wadeen sidoo kale dhoolatus milatary oo aan joogto ah ay xukuumadda pyongyong sameynaysay muddooyinkii lasoo dhaafay oo markaa sheegtay inay dignin u tahay waxay ugu yeertay daandaansiga military ee ka dhanaa xukuumadda pyongyong ay wadaan mareykanka jabaan iyo kuuriyada koofureed sidaana waxa uu ku sheegay in markaa ay u sameynayaan waxaay ugu yeereen in markaa iskaashi ay la sameystaan xukuumadaha shiinaha iyo ruushka dhinaca kalena waxaa laleeyahay dalalka labaatan waxay isku afgarteen markaa in xubin laga siiyo ururkan kaga matala ama ku matala shirarka ay yeelanayaan sidaa waxaa ku dhawaaqay narendra modi ra-isul wasaaraha dalka hindiya oo sheegay inay muhiim tahay in dalalka buraaqasooranku iyo dalalka ku jira ururkan inay markaa xubin kursi ka siiyaan midooda afrika oo ay tilmaameen inuu xubin ahaan uun kaga soo qaybgeli doono shirarka dalalka g labaatan taasoo ay u arkaan mid ay doonayaan inay ku fududeeyaan waxwada qaybsiga iyo sidoo kale siyaasadaha caalamka in laga dhigo mid mideysan sidoo kalena shirarka afrika ay kasoo muuqdaan xubno laftirkoodu matalaya dalalka g narendra modi ayaa sheegay inay muhiim tahay in la siiyo xubin ka mid a ah, eh, kursiga ay kaga qaybgalayaan shirarka dalalka labaatan afrikana ay markaa kursiga qaadato hogaamiyaasha caalamka ayaa iyagu waxay markaas ku afgarteen inay muhiim tahay in la dardargeliyo qorshayaasha ay leeyihiin dalalka ga ayna markaa muhiim tahay in la dhaqangeliyo siyaasadooda ku aadan horumarinta dhaqaalaha caalamka sidii ay u dardargelin lahaayeen sidoo kalena ay uga dhigi lahaayeen mid markaa hana qaada shirkan dalalka ga ayaa ka dhacay new delhi waxaa markaa martigelinayay sanadkan hindiya waxaa diirada lagu saaray caqabadaha dunida ka jira dhaqaalxumada bahsan ee jirta iyo dhibaatooyinka kale ee dunida haysta narendra modi oo ka hadlayay shirka ayaa sheegay in ay muhiim tahay hogaamiyaasha caalamku inay isla gartaan khatarta ku aadan musiibooyinka dabiiciga ah abaaraha dunida ka jira dhaqaal xumada dalalka qaar haysataa iyo in si guud loo wajaho markaa dalalkuna iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha dunida ee ka haystaa marka la eego arrimaha amniga dhaqaalaha iyo arrimaha siyaasadda weli barnaamijka ola degeysanaysaan keenan oon socotaan dhegeystayaal weli barnamij kula degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan marka waxad ku halataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada wanaagsan saaxiibyaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaynu ku bilaabanaa hadalleynta afar labaatan ka saac ugu dambeeyay aadka loo hadlayay haddii aynu ku bilaabno wadanka morocco muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad iyo loo hadalahaya dhulgariirkii ka dhacay wadanka morocco dhulgariir xoogan oo cabirkiisu lagu qiyaasay lix dhibic sideed ayaa laleeyahy waxaa ku dhuftay bartamaha dalka morocco waxaana ay ku geeriyooday ugu yaraan labaqosaaahanlix qof sida wararku ay sheegayaan wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasina waxaa shaaca ka qaaday in iminkan eh, dadka shacabka loo gurmanayo eh, khasaaro badan halkaasi ay ka dhasheen aadeed cabdirashiidow weliba waxaa la sheegay in ka badan boqoliyo konton qof oo dhaawac ah loo diray isbitaalada si loogu daweeyo wasaaraduna dalkaasi morocco waxa ay sheegtay in tirada dhimashada intaasi ay kasii badan karto dhulgariirkan ayaana waxa uu ka dhacay magaalada qadiimiga ah ee lagu magacaabo markeesh sidoo kaleeto mas-uuliyiinta waddanka morocco ayaa dhacdadan ka hadlay qaar ka mid ah ee guryaha magaalada qadiimiga ah markeesh waxaa leeyahay waxaa dumay dhamaan guryihii waaweynaa sidoo kaleeto dadku waxay ka walwalsan yihiin sidii dadka loo badbaadin lahaa sidoo kale waxaa leeyahay dhismaha hoostiisii dad badan ayaa ku jira oo dadku qaar waxay leeyihiin halkaa dhacdo aad iyo aad u xanuun badan ayaa ka dhacday saddex boqol ku dhawaad ayaa leeyahay waxyeelo waa ay kasoo gaareen dhulgariirka ka dhacay wadanka morocco hadalheynta ugu badan marka waxay tahay dhulgariirkii ka dhacay wadanka morocco sidoo kaleeto ilaa hadeed ayaa la-san yahay oo mas-uuliyiinta dowladda waxay shaaca ka qaadeen in tirada dhimashada intaasi ay kasii badan karto ifraha gurmadkana aan weli woo socdaa ayaa laleeyahay cabdishido aad iyo aad hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabayna markaan dhankaiga qormooyinka waa cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankayga dhammaanteen ma lihin hibooyin isla eg balse waxa aynu haysannaa fursado isla eg oo aan ku kubcin karno hibooyinkeenna keliya kuwa ku dhiirada inay si xun u jabaan ayuunbaa awooda inay guulaystaan guul weyn dhiiranaanta waa iska caabinta cabsida diidista cabsiduna ku barto ee ma aha in aan la cabsan wax kasta oo qofka maskaxdiisa ay ka fikirto ee aaminto waa ay samayn kartaa qofka keliya ee si dhaba ah isku dhiiragelin kara waa adiga wax ka baro guuldaradaada ha ka cabsani in aad khalad samayso khibraddu waa macalinka ugu wanaagsan ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey waa inaad diiradda saartaa hadafyadaada si aad u guulaysatid gabagabeytii qurmada ugu dambeysa dhankaygana ifraaxay waxaa lagu bilaabay sitan nin oday ah oo waayaha nolosha soo jexjexeen ayaa waxaa laga weydiiyey waxa uu kasoo bartay nolosha waxa uuna ka jawaabay noloshu mar weliba waad farxaysaa mar waad murugoonaysaa mar waad guuleysanaysaa marna waad guuldaraysanaysaa waxaan bartay nolosha waqti walbo ay dhammaan karto mar welibana xaaladaadu isbedeli karto haddaad maanta dhalinyaro tahay beri ayaad waayeel noqonays haddaad maanta aad guulaysato beri ayaad guuldaraysan kartaa mar weliba nolosha waxaa wanaagsan noqoto dad wanaagsan ayuu qoraaga qormadan kusoo gagabeeyey qof baraha bulshada kusoo gala maxamed ashir ka soo xiganay guud ahaan xubintii bandhiga warbaahinta bulshadana waa naga intaa waa cabdirashiid ifraax oo idin leh nabadgelyo xubintii bandhigga warbaahinta bulshada maqleyseen oo qayb ka ahayd ogaal dhinaca kalena mareykanka ayaa muddo kadib xaqiijiyey saxaanshaha inay markaa gacanta ku dhigeen markab laga leeyahay dalka iiraan oo isagu markaa siday shidaal iyo sidoo kaleba saliid sida la sheegay markabkan ayaa markii ugu horeysay waxaa gacanta ku dhigay bishii abriil ciidamada badda ee mareykanka wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda ee dalka mareykanka ayaa sheegay in markii ugu horreysay mareykanku xaqiijiyay saxaanshiya in markabkan sida markaasi shidaalka gacanta lagu dhigay ay leeyihiin xukuumadda wadankaasi iiraan muhiimaddu waxa uu ahaa inaynu markaa gacanta ku dhignay markabkan waa sax waxaa markabkan la sheegay inuu ahaa markab eh, laga leeyahay dalkaasi iiraan waxaana gacanta ku dhigay markaa mareykanka oo isagu horey cunaqbateen dhaqaale u saaray xukuumadda teheraan waa markii ugu horeysay oo aynu eegeyno kuluglaashiyaha marka la eego dembi ku aadan in la jabiyey cunaqabateyntii aynu saarnay iiraan qorshuhu waxa uu ahaa in la jabiyo marka cunaqabateynta sidaa ayuuna markabku ku doonayay inuu si katorobaan ah uu markaa saliidda ceeriinka ah u geeyo qeybo ka mid a ah dalalka caalamka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay waaxda cadaaladda ee xukuumadda washington waxaa la aaminsan yahay in mareykanku markaa uu cunaqabateyn horey u saaray xukuumadda iiraan mid dhaqaale waxaana mamnuuca sida la aaminsan yahay in badaha qaar ee mareykanku joogo ama meelaha qaar in markaa dalalka qaarba uu la sameysan karo iskaashi dhanka dhaqaale ah xukuumadda iiraan ay la yeelan karto maadaama cunaqabateynta dhaqaale ay tahay mid markaa go-doon ka dhigtay xukuumadda iiraan oo dalalka saaxiibada dhowla ah dhammaanba mareykanka aysan wax xilaaqaad badan kala dhexeynin sidoo kalena dhaqaale iyo sidoo kale ganacsi aynay isweydaarsan karin waana caqabada ugu weyn oo la aaminsan yahay inay tahay mid haatan haysata e, marka la eego xukuumadda wadanka iiraan oo khilaaf uu kala dhexeeyo washington mareykanka iyo iiraan ayaa khilaafkoodu waxa uu ah mid soo jireenah iyadoo mareykanku inta badanna uu ku cadaadiyay iiraan inuu kala dagaalamo burburinta dhaqaalaheeda maadaama cuunqabateyn saaro iyadoo iiraan sidoo kale iyana isku daydo inay mar weliba fashiliso danaha mareykanku uu ka leeyahay dalalka bariga dhexe ee saaxiibada dhowlaha iiraan dhinaca kalena griiga waxaa kordhay tirada dadka ku dhintay daadad soo rogmaday oo wadankaas saameeyay toban ruux ayaa la sheegay inay markaa horle inay geeriyoodeen oo ay ku dhinteen qeybo kale oo kamid ah wadankaasi greega waxaa sidoo kale ilaa haatan raq iyo ruux lagu laayahay afar ruux oo iyana kamid ahaa dad la aaminsan yahay inay biyuhu la tageen kooxaha gurmadka ayaa wada dadaalo ay ku baadigoobayaan sidoo kalena weli wax lagu qabanayo dadka ay saameeyeen tuulooyinka iyo deegaanada qaar ay aada u saameeyeen markaa biyaha iyo daadadka saameeyay wadankaasi greega diyaaradaha nuuca helikobterka loo yaqaano ayaa u muuqda kuwo markaa wada gurmad ay u sameynayaan dadka reer griig ah ee iyagu markaa uu saameeyey xilli roobaadka aadka u daran ee dabeylaha wata oo saameyn ku yeeshay wadankaasi griiga sidoo kale dalal kale oo ay ka mid yihiin bulgaria turkiga iyo dalal kale ayuu saameeyey marka la eego xilli roobaadka iyo isbeddelka cimilada oo la aaminsan yahay inay ka dhalatay roobab xoog leh oo dalalkan ka da tirada ilaa haatan dadka dhintayna waa labaiy ruux marka laisku daro saddexdan dal tan iyo markii roobka uu bilowday bartamihii toddobaadkii aynu soo dhaafnay griiga wuxuu ka mid yahay dalalka aadka u saameeyey markaa daadka soo rogmaday iyo isbedelka cimilada iyo xil roobaadkuba taasi oo keentay in markaa saameyn ballaaran uu ku yeeshay wadankan griiga isbedelka ee cimilada dhinaca kalena ruushku waxa iyanay leeyihiin waxaan mar kale dhulka soo dhignay diyaarada nooca daroniska ay leeyihiin xukuumadda ukrein kuwa oo qorsheynaya inay duqeymo ka fuliyaan wadankaasi rushia qoraal kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa lagu sheegay in dhowr daroon oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo ah ay isticmaalayeen militariga ukrein lasoo riday dhinaca kale hogaamiyaha ukrein valadimir zelenski ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha ruushka ee ku aadan inay kordhiyaan eh, markaa ama ay joojiyaan weerarada rogaal celiska ah ee xukuumadda ukrein ay dib u bilowday inay yihiin kuwo ay ku fashilmi doonto wuxuu hogaamiyaha oo ka hadlayay telefishinka dowladda sheegay in qorshaha ruushku uu yahay inay joojiyaan ama ay hakiyaan dib soo abaabulida ciidamada milatariga wadanka ukrein ee ku aadan in markaa ay dib u qabsadaan deegaanadii horey looga qabsaday qorshaha ugu weyn waa in markaa ruushku joojiyo weerarada rogaal celiska ah waxay doonayaan in hoos loo dhigo ugu yaraan balse qorshaha iyagu waa in la kordhiyaa cunaqabateynta la saaray ruushka oo ay kordhiyaan dalalka reer galbeedka iyo in marnaba aynay anagu joojin weerarada aynu qaadayna ayuu sheegay telefishinka dowladda uu kula hadlayay shacabka wadanka ukrein haddii inagu aynan awoodin in aynu markaa duqeyn ballaaran geysano waxaynu joojin karnaa weerarada ay soo qaadayaan marnaba ma istaagi doono weeraradeena ayuu u sheegay warbaahinta dowladda master zelenski oo isagu ah marka hogaamiyaha wadankaasi ukraine dhinaca kale elon mask ninka lagu magacaabo oo ah maalqabeen dalka mareykanka u dhashay lehna aalada twitterka waxa uu markaa diiday codsi ka yimid xukuumadda ukraine oo ku aadanaa in markaa la joojiyo ama dib loo bilaabo marka la eego satelliteka dhanka hawada ee internetka ee ku aadan dekada kremia iyo dekada kale ee sefastopor loo yaqaano iyadoo oo sanadkii lasoo dhaafayna weeraradii uu geystay ama duqeymihii ruushka ay saameeyeen taasina waxay keentay markaa in saameyn ballaaran ay ku yeelato marka la ego dhibaatooyinka duqeymaha ah oo jaray adeegyadii internetka iyo adeegyada kale ee laga isticmaalayay wadankaasi ukrein dhinaca kalena waxaa maayarka gobolka kherson uu sheegay in ilaa saddex ruux ay ku dhinteen duqeymo diyaaradaha ruushku ee aan duuriyaha lahayn dronsku ay ka fuliyeen ka mid a ah wadankaasi ukrein waxa uu tilmaamay sidoo kale in tiro kale ay ku dhaawacmeen duqeynta oo uu sheegay in weli ay socdaan khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah. ruushkuna uu u muuqdo mid aan marnaba isagu joojinaynin duqeymaha ka dhanka ah dadka rayidka ah oo la aaminsan yahay in marka ay aada u saameeyeen ugu dambeyntiina waxaa weli sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dhulgariirka ku dhuftay dalka morocco iyadoo oo daqiiqad weliba ay soo kordhayaan xogo ku saabsan siday u socdaan dadaalada samatabixinta ee la doonayo markaa in wax looga qabto dhulgariirkan saameeyey wadankan morocco dalal badan oo caalamka ayaa ku dhawaaqay qaarkood inay markaa si degdega ah gurmad u gaarsiin doonaan sidoo kalena ay u diri doonaan kooxo gurmada ah oo la shaqeeya kuwa morocco si loo badbaadiyo dadka la aaminsan yahay inay ku hoos jiraan dhismayaasha burburay ee ku dumay dhulgariirka amaba gargaar caafimaadba la gaarsiiyo wariyaha aljaziira ee eh, kasoo warama dalka ama falastiin oo lagu magacaabo weliid al cumari waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda israel ay ku dhawaaqday in la diri doono eh, wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaanigu ay diyaariyeen in la diro kooxa isku dhaf ah oo loo diri doono dalka morocco kuwa oo kala shaqeyn doona morocco in gargaar bini-aadantinimo iyo caawin dhanka caafimaadka ah loo sameeyo dadka ay markaas saameeyeen dhulgariirka ku dhuftay wadanka morocco wariyaha al-jaziira ayaa kusoo waramaya in wasaaradda arrimaha dibadda iyo tangaashaandhiguba ay diyaariyeen kooxo isku dhafa oo dhinacyada ka kala socda iyo kooxa caafimaadka ka socda oo loo diri doono dalka morocco si ay wax kaga qabtaan sidoo kale dalal kale ayaa la filayaa saacadaha soo socda inay marka yabaho dhaqaale sameeyaan sidoo kalena kooxa gurmada ama gargaar caafimaad ay u diraan dalka morocco oo musiibo ay ka dhacday maadaama ilaa dad ka badan lix boqol oo ruux ay ku geeriyoodeen dhulgariirka ku dhuftay wadankaasi weli barnaamijka ogaala degeysanaysaan k n n waad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka walaad degeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay waxaa la yidhi taya iyo qofkii tusmo lagu ogyaa la tabaa kolkay tii sii gashee mid tolkiisna cee khawaarij tabtoo tacsi looma dhigo waana sababta fiir ka hadhoy tacbaan uga tuurantoo keeni soo tirtira taalliya xasuus loo taagaye ciidan toosan iyo shacab taakulada ku taageerayow tirtirsiinta guud waa in lagu tartamo tartan baa lagu jiraaye iminkaba hurdowtoosya dheegi jari aryaamadeeyo waxaa kaloo shabaabka la yidhi warhooy war maad naga tagtaa nama taqaaniine warana waxaan odhan lahaa eh. wuxuu talawadeenkii tuutaha u qaato furimaa hor u tegey eh. tacaddiga shabaabkee tamarteenna gaasiray eh. iyo togagay ku dhuntaan intuu xoogga ugu tago la tirtiro dhammaantood hal la tirtiro dabeed halayskugu tagee waxaa la yidhi tabantaabadii iyo isku buuti sanaanbay gacmoo tamaar ku yeeshaan warshabaab waxaan dhihi lahay turunturootay kuuftay dhacday ayaa taqaan war waxaad kaloo ka tagtay taladii seegtoo luntay ayaa tagaan ee maxaa tagaan aryaadhaha madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi shabaabow taraantuurootay kuuftayaad taqaanee xaaka aloo taqaan turuntuurootay kuuftayaad taqaanee xaaka aloo war war ma haysaane galmudug haddaad ku ogaydeen dagaalkii shabaab mid siyaasadeed baa ka socda warnimiyow hata kahor madawiinaga galmudug goorgoor walibaare unugorega dhigni yeembigaadani beermuusku faladoonaan magorada marka wali walibaarey mukulaal i dooli halqolku wada dhagafade <laughs> usbaeelaha salyandhaagtiyaa dheega jiray waxaan dagaala hendaawo laguwa ruuxan shantaada kaa reebin sharciwka ama reeba tiyaag nagadeenna warmadayo warka waad iga dhex gashay haye madaxweyne ku-xigeenkii baa kalamaan noqday sababtoa ah madaxweyne ku-xigeenku wuxuu xilka ka qaaday wasiirka arrimaha gudaha madaxweynuhuna waa ka soo hor jeestoo lagama qaadi karuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkoo waraysi siinaya reediyo kulmiyana wuxuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha iyo qoorqoorba waxay xagaldaacinayaan dagaalka shabaab lagula jiro wasiirka arrimaha gudaha galmudug axmed waayeel oo madaxweyne ku-xigeenka u jawaabayena wuxuu yidhi madaxweyne ku-xigeenku wasiir ma magacaabi karo sidoo kalena ma qaadi karo ciid haddaba waxay ka maraysaa eh. waa su'aale labadeenna reerkaya weyno u ah urba waanuu dagaalka shabaab lagula jira waxaan dhihi lahaa eh. waxay soo martaba waa mahad alle eh. haddii ay mar kale maandeeq hantiday madax ku dhac lehoo mishinkii shabaab soo maleegi jiray maanta laga hortegay geesiga dhulkiisa guusha u horseeda gaarida dishaay geedka habooyodheegijarwarmadayo waxaad ka tagtay gobannimada waa loo godka aakhiriyo ilba loo galaa gowracatada weli garaaniney hago waar walla weynay imanka goojacadama iska daawanaysaanun ariwaaqloba wacaa kula tahay war kalemaanay siyaasad baad ku mashquusheene ninbaa qarashka guurkiisa soo bandhigay doonashada gabadha wuxuu yidhi dolar baan ugu talagalay suuriyana dolar baan ugu talagalay meerkana gebigeedaba waxaan uga dhigayaa buu yidhi kitaabkii aan anigu dugsi qur'aanka ku soo baran jiray jiifkana wuxuu yidhi muranbe kama taagno sariirtii anigu aan horay ugu seexan jiray iyo tii ay guriga aabbaheed ku seexan jirtaan isku dhegsanaynaa maacuunta sow maaha tii anigu aan wax ku cuni jiray guriga hooyaday iyo tii ay iyadu wax ku cuni jirtaan isku darsanaynaa xagga farshaxankiiyo cillaansaarkana dee walaasheed baaba taqaana sow maaha dhanka showbinkana dad iimaan kala amanihinoo wixii toddobada naloo keenaa naga badan sharaxaadda gurigaa noogu darnaan lahayde iyada asxaabteedii asxaabtaydaaba ku filan kaameramaanna loomaba baahno saaxiibkaybaa aifon haysta tootalka xisaabta isku soo daro wuxuu yidhi waa iska oo dolar warlamaa gabaranti weedilankoshiiga ansaada iima heriari markaasaa meherkia bilaawdi mayleeley gabartun hubshagaada islagaadni yeeri hungurishagaada islagaadni weri dharshagaada islagaadniyaari waladhomba islaga gaadniya kuweeli marka kagna islagaadniya wedade haddin dareerasaba war kalamaanay war ma haysiine wiilii gabar baa hadda ka hor isukaansaday wiilkii baa hadalka bilaabo wuxuu yidhi dareemay jacayl dareen leh damqaday laabtiiyo kashaydu daraaddaa waan nuglaaday gabadhii waxay tidhi ukaadii dib iiga kaadi waxaan ku damqee ku taabtay ku daaray bal ii bayaami wiilkiina wuxuu yidhi nafuu caashaqu dullaystay dhib iyo diif uu ku reebay ayaa ku dul joogta caawa gabadhina waxay tidhi haddaad daalaadhacayso maxaa u dabiibi weydey naftana u dawayn weysay wuxuu ugu jawaabay hadduu ruux kuu dan sheegto digtoor baalala lala dayaaye laguma digtay hadayrin qof daacada oo ku doortay waxaynu ugu jawaabtay hubsiimadu maaha diidmo degdega la yskuma jeclaado jacaylku damiin ha yeesho waxaad sheegase buudheri sidiisii barashada jacaylkuna eeyadaygu beerto yaliya aryaadhaha war ma haysiine nuur dogle shabaabki soo weeraray kobtayda iyo karintayda iyo camaamadayda maaragtaa ku dhacda sababtoo ah macaawislayda maha joogtay iyo deegaankiioo dhanaa ku kacay xaa naga raacayaa ka yeertay war hooy war maad naga tagtaa waxaadna ma taqaaniine war haddii aan shabaab la yska celin oo la kala fiijin argagixisadoo halkii eegashaba haddaan olol la leefsiinin marna inaan ammaan laga helayntaa ha la ogaado aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi dhiblowga yaanla dhowraane ku dhiftaaha dhamaystirme dhiblowga yaanla dhowraane ku dhiftaaha xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo wahayd barnaamijka ogaal gudahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal oad kala socoteen keeran anigoo cabdicasiis saliid beerada barnaamijka idila soo xodsiinayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo intaanu duubkiisii muday baan waan adkeeyo abaydin sidii u dhowre jacaylaayabtiinleba لها

dhaweynaysaa dhexdananka oganu ruxunbay u qubarrabo anigu ka aadsan maye talada baratay wiilah baa

loogu sahanayaado weliba asaaraar ku dhulgeew maxaa idii xambaarshee markan waajibkaygii obshay markii aan ammaan sugayey maxaa min xumaadad keenay

tahay wiilah رہا